بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإعراب التقديري waxaynu ka bilaabaynaa bogga sideed iyo siddeetan alicraab ataqdiiri icraabka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood inuu yahay icraabku icraab daahir ah oo muuqdo oo la arkayo iyo inuu yahay icraabku icraab taqdiiriya oo la qadarayo sheekhu haddaba cashirkan wuxuu inoogu soo dhigayaa alicraab ataqdiiri icraabka taqdiiriga ah sheekheennu khayr allaha siiya wuxuu u qaybiyey ereyada icraabka lagu qadaro laba qaybood qayb asmaaa ah iyo qayb afcaal ah qaybta asmaada ah wuxuu u qaybiyey wax jamiiculicraab la qadarayo iyo wax fadxuhu uu daahirayo oo damada iyo kasraha la qadarayo jamiiculicraab waxaa la qadarayaa waxa weeye almudaaf ilaa yaai lmutakalim sida khulaami iyo alismu lmaqsuur sida alfata labadaaba jamiiculicraab baa la qadarayaa oo lix icraabood khulaamiina saddex icraabood baa lagu qadarayaa oo damadiya markii la rafcinayey ama fadxadiya markii la nasbinayey ama kasrihiya markii la jarayey alfataa oo maqsuurana saddexda icraabood baa lagu qadarayaa damihii xilliga rafcaha iyo fadxihii xilliga nasbaha iyo kasrihii xilliga jarka lixdaaba waa la qadarayaa waxaa icraabka damada iyo kasraha uun la qadaraana isagoo ismiga waa waxaa weeye almanquus ismigii la odhan jiray sida alqaadi oo kale fadxihiisu u daahiriyo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi ajiibuu daaciya allaahi daaciya fadxuhu waa daahiro laakiin damaha iyo kasraha waa muqadar oo labadaasi way qadarnaanayaan qaybta ah, ficilada a markaan u gudubno ismigii waxaynu u qaybinay wax jamiiculicraab la qadari iyo wax damo iyo kasro uuna qadarayo labadaasaynu u qaybinay jamiiculicraab sheekhulabuu ka soo qaatay wax la qadarayo ismiga almudaaf ilaa yaa ilmutakalim ah iyo ismiga almaqsuur loo yaqaano waxa damiyo kasro la qadarayana manquuskiibuu ka soo qaatay saddexdaa qaybood buu xaggii asmaada kaga baxay ficiladana waxaynu u qaybinaynaa wax damaha iyo fadxahaba la qadarayo waa ficilka alifka ku buka sida yakhshaa oo kale iyo wax fadxaha oo qura la qadarayo waa ficilka wowga ku buka ama ya'da ku buka sida yaqdi iyo yadcuu oo kale ilayn fadxihiisuna wuu daahiraa jasmihiisuna waa xadfu xarfulcilla sheekhu markaa intaa ayuu halkan inoogu soo dhigay kitaabkeennii la odhan jiray camriyadigu wuxuu intaa la dheeraa wax xarako la qadarayey wax xuruuf la qadarayey inuu u qaybinay wixii xuruufta la qadarayey buu camriyadugu xataa inoo qorayey laakiin kitaabkeenani ma qorayo qaybtii xuruufta la qadarayey latublawunna iyo walwaaw fii ka muslimiya udmirad iyo qaybtii camriyadugu noocaa inoo odhan jiray kitaabkan qadrigu ma qorayo kolka waxay ka dhigan tahay camriyaddigii halkan kitaabkeenna wax la dheeroo ka af dheer rubamaa tajidu min annahri maa laa tajiduhu min albaxri laga yaabaa webiga inaad ka hesho waxaadan badda ka helin faslun tuqadaru waxaa la qadarayaa jamiiculxarakaati xarakooyinka oo dhan ayaa la qadarayaa fii naxwi khulaami khulaami iyo waxaa la midkaa dhexdiisaa lagu qadarayaa haddaba khulaami miimkaa ayaa damaha lagu qadari oo jaa'a khulaami baad odhan isla khulaami miimkaa ayaa fatxaha lagu qadari oo ra'aytu khulaamii baad odhan isla khulaamii miimkaa ayaa kasraha lagu qadari oo marartu bikhulaamii baad odhan jamiiculxarakaat baa la qadaraynaa sida sheekheennu cibaareeyey waa madhabka jumhuurta ama qowlkii jumhuurta weeyi jamiiculxarakaat in la qadarayaa laakiin maxamed ibnu maalig wuxuu leeyahay marartu bikhulaamii markaan idhaa ereygan khulaamii miimka maxaa laga rabay in la kasriyo hadda muxuu haystaa kasro wuxuu leeyahay tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma ka jiro in laga tago ku anjirinna la raadiyo baabkii xikmadaba uu garab marsan yahay buu leeyahay maxamed ibnu maalik kolka kasraa la doonayay kasrana way taallaa kolka kasre aan oolin baa la qadarayaa tii taalayna waa laga indhalaabanayaa marartu bikhulaami anuu ma garanayo buu yidhi maxamed ibnu maalik kolka isaga agtiisa khulaami oo kale jamiiculxarakaat lama qadaraye laba xarakaadoo qur un baa la qadaraya waa damaha iyo fatxaha unbaa baa la qadaraya kasrihiina wuu joogay jumhuurta agtoodana waa jamiiculxarakaat sida sheekhu inoo qoray talow haddaba jumhuurtu maxay kaga jawaabeen kasradan joogta se maxaad uga indhalaabateen markii uu yidhi kasre aan jooginna aad u raadsateen hadalkaa maxay jumhuurtu kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen xilliga rafcaha saw miimku kasre ma sidan markaan idhaha jaaa khulaami ama saw fatxa eh, saw xilliga nasbahana kasre ma sidan marartu bighulaami kasraha maxaa loo yaqaanay xarakatu lmunaasaba xarakatulmunaasaba ya-du ay wadato ayuu ahaan jiray war xilligii jerkana kasradii markii rafcaha iyo markii nasbahaba joogtay uu weeyi kasradan joogtaa kolka kasrada ayaa magacyo badan leh mid waa kasratuljar midna waa kasratulmunaasaba kasradan joogtaa waa kasratulmunaasaba oo waa tii rafcaha iyo nasbahaba joogtay xilligan jerkata joogtaa tii jerka laakiin waa la qadarayaa halkaas ayay jumhuurtii la mareen qowlkooguna qowl loo bogo ayuu noqday sheekheennuba uu raacay faslun ey faasilunkani waa kala saare wixii tegey iyo waxa soo socda ayuu kala saaraya ama faslun ey mafsuulun waa la kala saare wixii tegey iyo wixii soo socday ayaa la kala saaray tuqadaru waa la qadarayaa jamiicu jamiiculxarakaati xarakooyinka oo dhan baa la qadari في naxwi khulaamii khulaamii iyo waxaa lamidka ah lagu qadari khulaamii garanaya maxaa lamida waxaa khulaamii lamida magac kaste oo mudaafun ilaa yaai lmutakalim ah magac kaste oo mudaafun ilaa yaai lmutakalim ah ayaa horta lagu qadaraya mas'aladani ma mutafaq ba mise waa khilaafi jamiicu alxarakaat jumhuurta iyo maxamed ibnu maalik baa isku haysta walfataa alfataa oo kale ayaa lagu qadari ereyga alfataa jamiicu licraab baa lagu qadari ama jamiicu alxarakaat baa lagu qadari magiciisana waxaa loo yaqaanaa maqsuur baa loo yaqaanaa maqsuur ka horena manquus baa loo yaqaanay haddaba alfataa waa wiil ama inan weeyi xilliga rafcaha damaa la qadariyo jaaa alfataa markaad tidhaahdo alfataa waa faacil calaamatu rafcuhuna waa dama muqadara xilliga nasbahana fatxaa la qadariyo ra'aytu alfataa markaan la idhaa alfataa waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa fatxa la qadarayo xilliga jerkana kasraa la qadari marartu bilfataa marka aan idhaahdo alfataa waa majruur calaamatuuljarkuna waa kasra muqadara saddexda xarakaba in la qadarayo waa mas'ala itifaaqiya weeye culimmadu way isku waafaqeen sababta loo qadarayna waa litacadur oo alifku ma qaatay dee ma aqbalo xarakooyinka sidaynu ognahay wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athaaniika haaniga ah waa alfataa eh maqsuuran maqsuur baa lagu magacaabaa ismigaa haaniga ah maqsuur baa lagu magacaabiyo waa ismi maqsuur ah ismi maqsuura baa la odhanayaa halkaa waxaynu kaga baxnay laba qaybood oo jamiiculxarakaad la qadarayo ka dambuunbuu magiciisa sheegay oo wayusama haani maqsuuran buu yidhi awelka ka warrama magiciisii wuu ka aamusay waa maxay awelka magiciisu wa yusama alأwel mudaafan ilaa yaai اlmutakalim maxaa loo yaqaanaa ka koobaadna almudaaf ilaa yaai اlmutakalim baa loo yaqaanaa wa damatu damada ayaa la qadari wa tuqadaru dama bay ka dhigan tahay damadii waa la qadari waalkasratu kasrahana waa la qadari fii naxwi alqaadi iyo waxa lamidka ah waxaa la qadarayaa damo iyo kasro asmaada markuu ka soo baxay wixii xarako kaste la qadarayey wuxuu inoog sheegay haddana wixii damaha iyo kasraha la qadarayey fadxuhuna uu daahirayey waa alqaadi oo kale alqaadi manquus baana lagu magacaabaa haddaan rafcinayo jaa alqaadi baan odhan waa marfuuc oo calaamatu rafcuhu waa dama muqadara haddaan jarayana marartu bilqaadi baan odhan waa majruur oo calaamatuljarku waa kasra muqadara haddaan nasbinayo laakiin fadxuhu wuu daahiri oo ra'aytulqaadiya baan odhan wadamatu damadii baa la qadarayaa waalkasratu kasrahana waa la qadarayaa fii naxwi lqaadi alqaadi iyo waxa lamidka ah wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa manquusan manquus baa lagu magacaabaa wadamatu damada iyo walfatxatu fatxahana waa la qadari fii naxwi yakhshaa yakhshaa oo kale halkan haddana sheekhu wuxuu gelayaa ficilada wixii la qadarayey xarakadooda yakhshaa waa ficilka alifka ku buka laba xarako ayaa la qadaraa damaha iyo fatxaha jasmahana waxba lama qadaro mana daahire eh waa xadfu xarfulcili oo waa baab niyaabi ah weeye xarfu cillaha la xadfaya haddaba ka labadaba la qadarayo damaha iyo fatxuhu waa yakshaa ficilka alifka ku bukaa ficilkaa yakshaa ah labadaba waa la qadaraya haddaan rafcinayo waxaad odhanaysaa yakshaa muxamedun rabbahu haddaad nasbinaysana waxaad odhanaysaa lan akhshaa hayra allaahi lan akhshaa hayra allaahi waxaana loo qadaray waa litacadur ilin alif buu ku dhammaaday wa tuqadaru waa la qadari addamatu damaha iyo walfadxatu fadxaha fii naxwi yakhshaa yakhshaa iyo ka lamidkaa dhexdiisaa lagu qadari wadamatu damada oo qura ayaa la qadari fii naxwi yadcuu wa yaqdii yadcuu iyo yaqdii iyo ka lamidka ah damo qura ayaa lagu qadarayaa haddaba yadcuu iyo yaqdiina sheekhu wuxuu u jeedaa yadcuu waa ficil kastoo wow ku buka yaqdina waa ficil kastoo ya ku bukaa labadaa ficilka wowga ku buka iyo ka ya'da ku bukaba waxaa la qadarayaa damahooga fatxahooguna wuu daahiri jasmahooguna waa xadfu xarfulcila wa dammatu damidii baa la qadari fii naxwi yadcuu yadcuu iyo ka la midka ah wa yaqdii yaqdii iyo ka la midka ah wa tadharu way muuqani alfatxatu fadxuhu fii naxwi ina alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa qaadigu weligii xukumi maayo baaqna soo jeedin maayo iska daa inuu xukumo eh baaqna soo jeedin maayo ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya weligii kala xukumi maayo walan yadcuwo baaqna samayn maayo uu dadka ugu baaqayo qaadigu labadaa midna waa uu ka reeban yahay haddaba fadxaa muuqanaya buu ina yidhiye ina alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa fadxo ayuu ka muuqanayaa kow wuxuu ka muuqanayaa ismiga manquuska loo yaqaano waa ina alqaadiya ismu ina oo mansuub a weeyi calaamatu nasbuhuna waa fatxa daahira ina alqaadiya lan yaqdiya markaan idhaha lan yaqdiya yaqdiyo sidoo kale waa ficil mudaaricoo ya ku buka fadxihii wuu ka muuqani walan yadcuwa markaan idhaha yadcuwa waa ficil mudaaricoo wuu ku buka isna fadxihii wuu ka muuqani saddexdaaba fadxuhugu wuu muuqanaya ismiga manquuska ah iyo ficilka ya-da ku buka iyo ficilka wowga ku buka saddexdaaba icraabku ha ka muuqdo sharaxa bal haddaba aan eegno calaamatu licraabi icraabka calaamadiisu calaa darbayni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay daahiratin mid daahira ah oo muuqata wahiyo alaslu iyada ayaana asal ah waqad taqadamad way inoo hor martay amhilatuhaa tusaalayaasheedii wa muqadaratin iyo mid la qadarayo wa haada alfaslu fasalkan macquudun waxaa loo guntay lidikrihaa tala qadaraya xuskeega ama sheegiddeeda lidikrihaa tala qadaraya sheegiddeeda ayaa lagaga hadlayaa faladii ka yuqadaru fiihi lagu qadari alicraabu icraabku khamsatu anwaacin waa shan nooc shan nooc baa icraabka lagu qadaraa shan nooc ayaa icraabka lagu qadaraa sheekeenu shantaba uu sheegayoo saddex laba waa xagga asmaada ama saddex baa xagga asmaada ah saddex dhinaca asmaada ayuu ka soo qaadanayaa almudaaf ilaa yaai lmutakallim iyo alismu almaqsuur iyo alismu almanquus saddexdaaba wuu soo qaadanayaa waa shanta qaybood bay ka tirsan yihiin ee icraabka lagu qadarayo siduu sheekhu doonayo inuu inoo sheego shan qaybood baa lagu qadarayaa buu ina yidhi bal haddaba u fiirso sheekhu shan ahaantaa markuu u qaybiyey wuxuu ka dhigay wax harakooyinkoo dhan lagu qadarayo waa maqsuurka oo kale masalan ismiga maqsuurka ah waxaana loogu qadaray xarakooyinka oo dhan xarafkanan xarake aqbalaynin laba wuxuu ka dhigay xarakooyinka oo dhan lagu qadarayo xarafku xaraka wuu aqbalayaa munaasab aan meesha joogin waa almudaaf ilaa yaai lmutakalim oo waa ka labaad ka saddexaad wuxuu ka dhigay wax la qadarayo damiyo kasro lisiqal baana loo qadarayaa waa manquus waa kii saddexaad afraad wuxuu sheekhu ka dhigay wax damiyo fadxa la qadarayo litacadur loo qadarayo waa ka alifka ku buka shanaadna wuxuu ka dhigay wax damado qura la qadarayo lisiqal baana loo qadaraya waa ka wowga ku bukiya ka ya-da ku buka shantaasuu sheekheennu ka dhigay waxyaabaha xarakadooda icraabka ogal ama xarakadiisa la qadarayo waxaa la yidhi sheekhu inta mashhuurka ah ee faraha badan unbuu sheegaye shantanuun maaha waxa la qadaraa wuxuu ka aamusay laba qaybood oo kale oo toddobaaba la qadaraaba sida gabayga bogga soo socda ee sagaal iyo siddeetanaad gabayga inoogu qoran gabaygaasi toddobuu sheegayaa in la qadarayo wuxuu yidhi gabayga yuqadaaru icraabun bisabci mawaadiciin kacaduuri asliyin kajalfatalcalaa kadaa caaridin cinda alxikaayaati faclamaan waiskaani takhfiifin kabaariikumutala musakani idgaamin wawaqfin waatibicaan mujaawiratayn aydan waunshida mursalaan wazid haminan ma bilqawaafi muxasaluun mukhalifa icraabin lidaka tajamulaan toddoba qaybood ayaa gabaygaa inoogu sheegan xabad sideedaadna dushuuba kaga sii darayba oo icraabka dartii loo qadarayo yuqadaru waxaa la qadarayaa icraabun icraab ayaa la qadarayaa bisabci mawaadica toddoba meelood baa icraabka lagu qadari toddoba meelood icraabka igu qadar buu ku yidhi tacaduri asliyin tacadur asal ah ama asligii oo cudurtooba kajaaa alfataa inankii baa yimid alcalaa sarraynta ar sarreeyey oo kaleba weeyi kadaa caaridin cinda alxikaaya xarakada xarakatulxikaayada la yidhaahdo ama caaridka ana waa kan oo kale faclaman sidaa ogow xarakatulxikaayahana u geyso waxaad odhanaysaa zaydan mafcuulun bihi mansuub zaydan mafcuulun bihi markaad tidhaha zaydan tan aan kor dhigay waa mubtade waxa loo rafcin waayey waa lilxikaaya weeyi wa iskaani takhfiifin sukuunka sukuunu takhfiifka la yidhaah mararka qaar xarakada waa loo qadaraa ka baari'kum oo kaleba weeyi aayad suuratulbaqara ku jirtay ayay qur-aanku baari ayay quraadu baari'kum akhriyaan baari'kum halkii baari'ikum laga akhriyi lahaa baari'i ayay hamsihii iska kasri iska sukuuniyeen waa kaana waa loo akhriyaya talaawu akhriyey qaariguye musakani idqaamin ka idqaamka dartii loo ka idqaamka dartii loo reebo wuu jiraa mid xilliga idqaamka la reebo oo idlil idqaam loo reebayo wa waqfin waqfiga dartii ka loo reebo wa atbican raaci mujaawiratan aydane ka xarakatulmujaawarada darteed loogu qadarayna raaci sidii xujri dabin kharibintii oo kale wa unshida waaba la tiriyeyba mursalan isagoo gabay ah oo la dirayo mursal ah ayaa la tiriyeyba wazid ku ziyaadi haaminan mid sideedaad waa maaka muxasalun la xasiliyey bilqawaafi qawaafida iyo gabayada marar badan baa laga yaabaa gabayga dartii in xarakada loo qadaro oo xarakadii ereygani uu lahaa xarako aan ahayn inaad la timaaddo in badan bay dhacdaana atuqtalu lilbanaati wa anta xayun amaa takhshaa gabaygaasoo kale atuqtalu lilbanaati wa anta xayun amaa tufdi lbanaati likhawfi caarin oo kale meelo badan aad u tiro badan gabaygaa ayaa haddaynu akhrino ay kaga jirtaa xarakadii oo la qadarayo oo lilkaafiya kaafiyadu xarakaday wadatid tu aan ahayn baa meesha la keenaya sideeddaa meelood baa xarakada la qadaraa buu yidhi bal sharaxeenna eeg axaduhaa midkood waa shantii qaybood maaka weeyi yuqadaru fiihi la qadarayo xarakaat اlicraab xarakaadka icraabka jamiicuhaa dhammaantood likownilxarfi xarafka ahaantiisa alaakhiri ugu dambeeya ee minhu isaga ka tirsani laa yaqbal uu yahay midaan aqbalayn alxarakata xarakada lidaatihi daata ahaantiisa wadaalika kaasi alismu lmaqsuur waa ismiga maqsuurka alifka ku dhammaada wahwa aladii waa ka aakhiruhu aakhirkiisu alifun laazima alif joogtaa uu yahay naxwulfataa oo kaleba weeye taquulu waxaad odhani jaaa waxaa yimid alfata inankii dama qadaran wara'aytu waxaan arkay alfataa inankii fatxaa qadaran wa marartu waxaan soo maray bilfataa inankii kasraa qadaran fa tuqadiru waad qadari fi lawali ka koobaad damatan damo wa fi haani ka labaadna fadxatan fadxo wa fi haalisi ka saddexaadna kasratan kasro wa muujibu haada taqdiiri taqdiirtanka waajibinayaana anna daata alalifi alifta daatadeedu laa taqbalu ma aqbasho alxarakata xarakada lidaatihaa daate ahaanteeda uma aqbasho ahaani qodobka labaad maaka weeye yuqadaru fiihi la qadarayo xarakaat lcraab xarakaadka xarakaatlcraabka ah jamiicuhaa dhammaan waa la qadari waa jumhuurta agtooda laa likowni اxarfi xarafka ahaantiisa loo qadari maayo alaakhiri ugu dambeeya oo minhu isaga ka tirsan laa yaqbalu midaan aqbalayn uu yahay alxarakata xarakada lidaatihi daati ahaantiisa bal liajli ma kii dartii baa loo qadarayaa itasala bihi isaga la soo xidhiidhsaday sida yaa oo tidhi waxaa la igu marti qaadaa un aniga kasro wa huwa ismu waa ismiga almudaaf loo idaafeeyey ilaa yaa mutakalim naxw khulaami khulaami miimka ya-da ka horeeya ayaa xaq u yeelin lahaa ama godaal ama kordhig ama hoos dhig ya-danaa tidhi waxaa laygu marti qaadaa ayo aniga waxaa laygu marti qaadaabay ya-daasi leedahay kasro ka ka horeeya waa in lay kasriyaa khulaami iyo akhi oo kale iyo wa abi oo kale wadaalika kaasi lianna yaa almutakalim yaa ulmutakalimku tastadcii waxay dalbanaysaa inkisaara maa kii kasrihiisa qablaha iyada ka horreeyey liajli lmunaasabati munaasabada darteed loo kasriyo faishtiqaalu aakhirilismi ismiga aakhirkiisaoo ku mashquula alladii kaasoo qablahaa ka horreeyey bikasrati almunaasaba kasrada kasratulmunaasabaha ahi manaca wuxuu diiday min duhuuri xarakaati alicraab xarakaadka xarakaatul-icraabka a daahiridiisa fiihi dhexdiisa ay ka daahirto athaalid qodobka saddexaad maaka weeyaan yuqadaru fiihi lagu qadarayo addamatu damada iyo walkasratu kasraha faqad oo keliya kasriya damaa la qadari lilistidqaali culays dartii baana loo qadari wa huwa lismu waa ismiga almanquusu manquuska ah wa nacnii bihi waxaanan ula jeednaa alisma aladii ismiga aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya u yahay maksuurun la kasriyey maa qablahaa ka ka sii horeeya kal qaadi oo kaleba weeyi iyo wadaaci alraabicu ka afraad maa ka weeyaan tuqadaru fiihi dhexdiisa la qadarayo addamatu damada iyo walfadxatu fadxaha litacaduri baa loo qadarayaa cudurtow wa huwa alficlu waa ficilka almuctalu ku buka bilalifi alifta naxwu yakshaa oo kaleba weeyi taquulu waxaad odhanaysaa yakshaa zaydun zayd baa baqaya walan yakshaa camrun camarna ma baqayo fatuqadiru waad qadari fi lawali ka hore addamata dama ayaad qadari wa fi haani ka labaadna alfadxata fadxa ayaad qadari litacaduri duhuuri alxaraka xarakada muuqashadeeda cudurtowga dartii ay cudurtowday baad u qadari cala alalifi alifta dusheeda ay ka muuqato alkhaamisu ka shanaad maa ka weeyaan tuqadaru la qadarayo fiihi dhexdiisa addamatu damaha faqad oo keliya wa huwa alficlu waa ficilka almudaaricu ee mudaarica ah almuctalu bilwaawi ee wowga ku buka sida naxwi zaydun zayd yadcuu wuu baryayaa wa bilyaa'i ya-da ku buka naxwi zaydun zayd yarmi wuu tooganayaa wa tadharu way muuqan alfadxatu fadxaha muuqan likhifatihaa fudaydka dartii cala alyaa'i ya-da ayay ka dul muuqan fil asmaa'i asmaada dhexdeeda iyo walafcaali afcaasha dhexdeeda wa cala alwaawi wowdana way ka dul muuqan fil afcaali ficilada dhexdooda ah ka qowlika oo kaleba weeyi in alqaadiya qaadigii lan yaqdiya waxba kala xukumi maayo walan yadcuwa dadkana u baaqi maayo alqaadiya fadxihii wuu ka daahiray ilan waa ismi manquusehe eh. lan yaqdiya fadxihii wuu ka daahiray ilan waa ficil ya ku buke eh. walan yadcuwa fadxihii wuu ka daahiray ilan waa ficil wow ku buke eh. qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi ajiibuu u jawaaba daaciyaallaahi ilaahay xaggiisa ka idinku baaqaya ereygaa daaciya waa ismi mansuuba waana manquuska kii la odhan jiray calaamatu nasbuhu waa fadxa daahira lan yu'tiyahum allaahu alla siin maayo khayran wax khayra ilaahay siin maayo yu'tiya waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fadxaha lan nadcuwa baryi mayno min duunihi ilaahay sokadiisa ilaahan ilaah nadcuwa waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fadxaha ka daahiray wowga halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday icraabka qaybtii lagu qadari jiray ayaa bartaa inoogu ekaatay ama inoogu dhammaatay waxaynu doonaynaa rafcu ficil mudaaric ficilka mudaaric icraabkiisa inaynu eegno haddaba ficilka mudaaric saddex icraabood ayuu yeelanayaa kow mar waa la rafcini laba mar waa la nasbini saddex marna waa la waa la jasminiba rafcaha ayaa soo horeeya saddex su'aaloodoo qura inaad barataa muhiim kuu ah ficilka mudaaric yaa rafciyey calaamatu rafcihiisu waa ayo calaamatu rafcihiisu marfuucuna waa ayo waa raafica iyo calaamatu rafcaha iyo marfuuca saddexdaa su'aalood inaan ka jawaabno ayaa muhiim ah muhiimaddu cashirku waa inaad saddexdaa ka jawaabto marfuucu waa ayo kala rafcinayaa waa ayo waa ficil mudaaric raaficu waa ayo ka wax rafcinayaa waa ayo culimadu afar bay isugu khilaafeene tajarudkaa ugu xoog badan litajarudihi can innaasibi waaljaazim tajarudkaasaa ugu xoog badan oo ka rafcinaya tajarud inaynu ku idlaaqno calaamatu rafcuhu waa ayo laba ayuu mid ahaan noqonaya inuu dame yahay iyo inuu hubuutunuun yahay labadaasuu mid ahaan noqonaya faslun yurfacu waa la rafcin almudaaricu ficilka mudaaric khaaliyan marka uu ka maran yahay min naasibin mid nasbiya ka nasbinayaa waa an iyo lan iyo wixii marka markuu ka maran yahay wa jaazimin iyo mid jazmiya waa lam iyo laadii naahiyada ahayd iyo laamulmar iyo wixii lamidka ah naxw yaquumu zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeyi yaquumu zaydun markaan idhaa aaway ah, ficilka mudaaric ee hadda culima marfuuca ah ee la rafcinayaa waa kee waa yaquumu weeyi yaquumu waa ficil mudaaric oo marfuuca calaamatu rafcihiisuna waa dama daahira yurfacu waa la rafcin almudaaricu mudaarica ayaa la rafcin khaaliyan marka uu khaali ka yahay ama uu ka maran yahay min naasibin wax nasbiya iyo wajaasimin wax jasmiyaba naxwu yaquumu wuu kacayaa zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeye yaquumu zaydun yaquumudaasi waa ficil mudaaric oo marfuuca calaamatu rafcuhu waa dama daahira haddii uu muctal ahaan lahaa calaamatu rafcuhu dama muqadara buu noqon lahaa saddexdiisa qayboodba alifkana litacadur baa loo qadaraa wowga iyo ya-dana lisiqal baa loo qadaraa hadduu amhilatulkhamsa noqdona calaamatu rafcuhu hubuutu nuun buu noqonayaaba yaa rafciyey tajarudka idaa kaana khaaliyan yurfacu lmudaaricu khaaliyan ereygaa khaaliyanihi wuxuu sheegayaa caamilka rafcinaya khaaliyani muxuu sheegayaa caamilka ficilka rafcinaya yaa rafciyey ficilka mudaaric khuluwiga khuluwiga madhnida uu ka madhan yahay ayo min naasibin wajaazimin khaaliyan min naasibin wajaazimin waxay u dhigantaa cibaaradii ataqaaneen ee odhan jirtay litajarudihi min annaasibi waaljaazim iyo khaaliyan min naasibin wajaazimin waa isku mid weeyi caamilkiibuu halkaa sheekhu ku ishaaray khaaliyan min naasibin wajaazimin haddaba yaa yaa raafica oo wax rafcinaya khuluwuhu min naasibin wa jaazimin baa raafica yaa calaamatu rafca'a dammada oo marna waa daahiro saddex jeerna waa muqadaro saddexda awowga iyo yadaka ku bukan lihiqal baa loogu qadaraa labadaa ka alifka ku bukana litacadur baa loogu qadaraa amhilatulkhamsahana waaba hubuutunuun ajmaca waxay ku ijmaaceen annaxwiyuuna nimanka naxwiyiinta ee naxwaha loo nisbeeyey alىa ana alficla mudaarica calaa ana alficla ficilka almudaarica ee mudaarica ahi idaa tajarada markuu ka qaawismo min annaasibi ka naasibka ee wax nasbinaya iyo waljaazimi ka jaazimka ee wax jasminaya kaana wuxuu noqonayaa marfuucan mid la rafcinayo waa marfuuc ka qowlika oo kaleba weeyi yaquumu waxa istaagaya zaydun zayd baa istaagaya yaquumudaa wayaqcudu waxa fadhiisanaya camrun camar baa fadhiisanaya wainama اkhtalafuu way iskhilaafeen wainama اkhtalafuu way iskhilaafeen fii taxqiiqi الraafici ka raafica ah xaqiijintiisii bay isku khilaafeen fii taxqiiqi raafici ka raafica ah xaqiijintiisa lahu ficilka rafcinaya maa huwa wuxuu yahay waa maxay ka ficilka rafcinaya afar madhab baynu ku soo dhigannay ruuxulicraabka fa qaala alfaraa'u sheekhii farre la odhan jiray wuxuu yidhi wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa ciddii waafaqday raaficuhu ka rafcinayaa nafsu tajarudihi waa qaawisanka naftiisa mid naasibin mid nasbiya uu ka qaawismo iyo waljaazimi mid jasmiya tajarudihi waa tajarudka laftiisa nafsu tajarudihi min annaasibi waljaazim naasibka iyo jaazimka inuu ka qaawismo qaawisankaasaa rafcinayayuu fara iyo ragga raacay ba yidhi qowlkaasaa muctamada sheekheennuba qowlkaasuu ishaaray markuu leeyahay khaaliyan min naasibin wajaazimin maxamed ibnu maalik qowlkaasuu khulaasada ku ishaaray markuu leeyahay irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin wajaazimin ka tascadu markuu leeyahay wa qaala kisaa'iyu kisaai wuxuu yidhi waa kuufiyiinte eh. wa qaala kisaa'iyu kisaa'ina wuxuu yidhi xuruufulmudaaracati xuruufta xuruufulmudaaracada abaa nasbin ayaa rafcinaysa buu yidhi ya'kulu marka la yidhaha ya'kuludaa waxaa rafcinaya buu kisaa'i leeyahay ya'da marka yakulu aad tidha yadaa rafcinaysa markaad leedahay afhamu darsa afhamu afhamudaa yaa rafcinaya buu leeyahay hamsaha markaad leedahay nadhabu ila suuq nadhabu yaa rafcinaya buu leeyahay nuunka kisaayi waa lala yaabay waxaa loola yaabay sheekhii kisaayi la odhan jiray waxaa la yidhi horta shaygu ma isku camal falaa eg caqliyan shaygu iskuma camal falo dhakhtarku hadduu bukoodo miyuu isbaadhaa jawaabtu waa maya dhakhtarku hadduu bukoodo dhakhtarigeeya unbu odhan dhakhtar kaloo baadhun baa loo baahnaanaya war iska daayo oo yakulu sideeba ya'dani iyadoo yakuluda ka tirsan ay ugu camal falaysaa shaygu iskuma camal falo iskuma camal falo shaygu taa waan ogaanay kisaa'iyo horta shaygu iskuma camal falaa la midda kale hadalkaaga waxa ka dhalanayaa lagu yidhi sheekh kisaa'i arrin khalada oo fool xun oo ceeb ah waxa weeye yaakulu sow inay marfuuc tahay ma arkayno ya'danaa rafcisay buu yidhi sow aha lan ya'kula muxuu yidhi lan ya'kula waa mansuub oo lantaa nasbisay se uma odhan dee markaana ya way joogtaa ha rafcisa baa lagu yidhi sheekhiisaay ila in xurufulmudaaracada rafcinaysa adna tidhiye marka lan kula mansuubka uu yahay iyo markuu majzuumka yahayba way joogtaa xuruuftii ha rafciso oo mar kaste baa la yidhi hadalkaaga waxba ka dhalanaya sheekhiisaa'iyow ficilka mudaaric weligiiba inuu marfuuc ahaado waayo xurufulmudaarica marnaba kama madhnaanayo dee kol hadduu watana dee way rafcinayaan baad qabtaaba wa qaala alkisaa'iyu kisaa'i wuxuu yidhi xuruufulmudaaracati xuruufulmudaaracada ayaa nasb ayaa ayaa rafcinaysa halkaa way ku kala dunaayeen ruuxulicraabka xuruufulmudaaraca kumaynaan soo dhiganin waxaan ku soo dhigannay maxay axrufulmudaaraca sheekhuna xuruuf buu yidhi kitaabkeennaana anigu axruf baan ku qoray maxaa ku kal malaa xuruufta fudud dhawaaqa dhawaaqa xuruufta fudud sow ma aha dhawaaqa lama raadinayo macnahay xuruuftani khalad noqonaysaa marka qowlka jumhuurta la raaco xuruuftu waa markay tiradu toban ka badato toban markay ka badato axrufna waa wixii saddex iyo toban udhexeeya kolka xuruufta haddaba mudaarica lagu bilaabaa toban ma ka badan yihiin mise way ka yar yihiin jamculqilaha la isticmaalaa marka eeg ereyga fuluus ah arag fuluus waa lacag goormaad odhanaysaa fuluus ad isticmaali lacagtaasi markay toban ka badan tahay markay toban ka yar tahay maxaad isticmaali fuluus isticmaali mayside aflus baad isticmaali aflus aflus waxaa lagaa rabaa haddaba markaa inaad ogaato fuluus iyo aflu sida loo kala isticmaalayo waa xuruuf iyo axruf wa qaala haclabun sheekhii haclab la odhan jiray wuxuu yidhi mudaaracatuhu shabihidda ayaa rafcinaysa lilismi ismiga uu shabahay haclab waxaa lagu yidhi oo lagaga jawaabay sheekh thaclabow ficilka asalkiisu mebni buu ahaa maxaa haddaba mudaarica icraabka u keenay mushaabahada mushaabahadan iyo mudaaracadani icraabka guud bay keensataye waxaan ka hadlaynaa khusuusu rafco sheekh su-aasha halka laga hadlayo nuxurka laga hadlaya haka guurin halkee baa laga hadlayaa khusuusu rafca laga hadlayaaye icraabka guud lagama hadlayo mudaaracadu icraabka guud bay keensatay baa lagu yidhi wa qaala haclabun haclabna wuxuu yidhi mudaaracatu shabihidda ayaa ismiga ayaa ficilka rafcinaysa lilismi ismi uu shabahay xaguu ka shabahay haddii lagu yidhaa ilaa dee koobi karaya ilaa siddeed iyo toban dhinac buu ka shabahaa wa qaala albasriyuuna basriyiintuna waxay yidhaahdeen xuluuluhu degidda ayaa rafcisay maxallal ismi meel ismi uu dego ficilka mudaaric meel ismi uunbuu degaa oo hadduu ismigu khabar noqdo mudaaricuna khabar meeshiibuu dhacaa hadduu xaalo noqdo mudaaricuna meel xaalo wuu dhacaa hadduu sifo noqdo mudaaricuna meel sifo wuu dhacaa halkaasay la mareen nimankii basriyiinta ahaa basriyiintii waxaa lagu yidhi xuluuluhu maxallal ismi markay yidhaahdeen waxaad ka warrantaabaa lagu yidhi hallaa tukrimu dayfa sawa af carabi maaha hallaa tukrimu dayfa war maxaad martida u sharfin weyday ereygan hallaa tukrimu dayfa ah tukrimu waa marfuuc sida laysla waafaqay haddana hallaada dee ismima daba dhacee ficiluunbaa daba dhaca aawey baa layidhi ficilkan isagoo marfuuca ah, ayuuna meel meel ismi dhicina bal ka warrama baa layidhi wax alle waxay kaga jawaabaan way waayeen basriyiintii iyagana qowlkoogii halkaasaa lagu tuuray wa qaala albasriyuuna basriyiintiina waxay yidhaahdeen xuluuluhu degidda ayaa rafcinaysa maxallal ismi meel ismi uu dego qaaluu waxay yidhaahdeen walihaadaa sidaa darteed idaa dakhala calayhi markuu galo naxwu an an oo iyo wax lamid ihi walan lan iyo wax lamid ihi walam iyo wax lamida walama iyo wax lamida imtanaca waxaa mamnuuca rafcuhu in la rafciyo waayo kuwanaan dee ismiga gelin bay ayuu leeyahay lianna alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacdahaa kuwan dabadood falaysa ma aha xiina idin markaa xaalan mid degey maxalal ismi meel ismi buuna degin markaa an iyo kuwani markay ka hormaraan dee hallaa tukrimu markay tahay ma meel ismi buu degey su-aashaa kama jawaabi karaan sheekhu tarjiix buu samaynayaa afar qowl baynu hadda soo marnay imise qowl baan soo marnay afar qowl tarjiixa inoo sameeyo wa asaxu laqwaal qowlasha ka ugu sixada badani alawalu waa ka koobaad qowlasha sheekhii farre qowlkiisa ugu sixo badan wahwaladii waa ka yejri ku dureersada calaa alsinati almucribiin ragga naxwaha icraaba carabkooga ayuu ku dureersadaa yaquuluun waxay odhanayaan marfuucun waa la rafciyey litajarudihi min annaasibi waljaasim qaawanida ayaa loo rafciyey uu ka qaawanya mid nasbiyiy mid jasmiya kisaayi qowlkiisa maxaad odhanay haddaad qowlka kisaayi qaadato marfuucun biaxrufi almudaaraca maxaad odhanay haddaad saclab qowlkiisa qaadato ficil mudaaric marfuuc limudaaracatihi lilismi haddaad basriyiinta qaadato qowlkooga maxaad odhan ficil mudaaric marfuuc lixuluulihi maxalla lismi meel ismi ayuu degey wa yufsidu waxaa fasahaadinaya sheekhu sow tarjiix ma samaynin saddexdii qowl ba gidaarkaasu ku dhuftay oo uu iskaga tegey saddexdaa qowl uu haddaba gidaarka ku dhuftay dee sababta uu u daciifiye haynoo sheego saddexdaa qowl sababtuu u daciifiye haynoo sheego ka kisaa'i baa u horreeyey sow ma aha inagu waynu soo sheegnayba bal sheekhuna haynoo sheego wa yufsidu waxa fasahaadinaya qowlalkisaa'iyi kisaa'i qowlkiisa waxa fasahaadinaya anna jus'a shayi shayga juskiisu laa yacmalu fiihi kuma camal falo isaga shaygu iskuma camal falo oo dhakhtarkuba hadduu bukoodo isma dhakhtariyo dee isma baadho dhakhtar kale ha laygu yeedhuunbuu odhan waa kow wa qowla haclabin haclab qowlkiisana waxa fasahaadinaya anna almudaaracata mushaabahadu inama اqtadad waxay keensatay icraabahu icraabka guud ee khusuusu rafco wax keenaa loo baahan yahay min xayثu اljumla xagga jumlada iyo duuduubka in la icraabo mushaabahadaa keensatay uma yaxtaaj wuxuu u baahnaani kulu nawci nooc kaste oo min anwaaci اlicraabi icraabka noocyadiisiihi ilaa caamilin caamil yaqtadiihi keensada uma yelzamu waxaa waajibaya cala almadhabayni labada madhabba waxa qasab ku ah an yakuuna almudaaricu mudaaricu inuu noqdo marfuucan mid la rafcinayo daa'iman weligii labada madhabba mudaaricu weligiiba waa marfuuc inay yidhaahdin baa kolkaa ku waajibaya kaasina waa kelmad khaldan culimo halkaa qiyaas buu sheekhu dhisay qiyaaskaa haddaan dhiso si kaste haddaanu dhiso fahmi maysiin waan dareemayaa qiyaaska halkaa ku jira haddaan dhisno inaydaan fahmaynin alashkaal alarbaca ma ma ma aragteen falsafada wax alashkaal alarbaca la yidhaah jira oo falsafada loo yaqaan kolka sheekhu mantiq buu hadda halkan wax ku saleeyey sidaba markaad cid radiyeysana ama cid maagayso dariiqaagu dariiqa falsafada hadduu raaco dee in badan buu caqliga usoo soo shay caqliya buu noqonayaa waa duruqu lfalsafa hadduu qofkaa soo hor jeedo lalama doodo uun lalama murmo uun horta kow deliilkaaga waxaad ku rajaxaysaa la sheegaa waa tallaabada koobaad deliilkiisa waxaad ku daciifinaysana waa la sheegaa waa tallaabada labaad hadduu alilzaam ilzaamu lqowl hadduu meesha ku jiro alilzaam bilqowlna waa la raaciyaa sheekhu wuxuu sameeyey horta qowlkuu rajaxay buu inoo sheegay wa asaxu aqwaal alwal wuxuu inoo sheegay inay culimmaduba saa qaateen wa huwa aladii yejri calaa alsinati almucribiin mukhaalifka deliilkiisii buu daciifiyey wa yufsidu buu ka bilaabay haddaba ilzaamun bilqowl buu meesha keenayoo wuxuu idhi war dadka naga soo hor jeedow idinma baryayno inaadna raacdiin qasab bayba idinku tahay waa qasab inaadna raacdiin waayo kisaayow haddaad leedahay xurufulmudaaracada ayaa mudaarica rafcisa waxay ka dhigan tahay weligiiba mudaaricu waa marfuuc inaad tidhaa qowlkaasaa laazim kugu noqonaya ma qabtaa mudaaricu weligiiba waa marfuuc dee maya buu odhanaya dee na raac maya odhan kar ilan mudaaricu inuu marfuuc yahay ma qabee waxa weeye qoladii kale ee saclab ee yidhi mushaabahada iyo mudaaracada ayaa keentay rafcahana waxaa la odhanayaa war mushaabahadu mudaaric kaste way ku jirtaa oo rafcaha ma keenta icraabka guud bay keentaa haddaan kuu raacno deliilkaaga egeg deliilkaaga tasliim baa la min baabi tasliim baa loo yaqaanaa haddaan tasliim samayno oo deliilkaagu inuu xoog badan yahay aan aamino oon kuu raaco bal waxaa ka dhalanaya eeg hadda mushaabahada ayaa mudaarica keensatay in la rafciyo markaadi tidhaa mushaabahadu mudaaric kaste way ku jirtaa oo icraab bay u keentaa dee mudaaric kastaaba inuu marfuuc yahay baa adna kugu laasimaysaa haye ma marfuucba mudaaric kaste maya buu odhanaya dee haddaa soo raac ile wixii aad ka baqaysay baad ku dhacaysaaye sheekhu eeg qaaciidadan wuxuu ku saleeyey qaaciide falsafa ah buu salameeyey oo alashkaal eh, ashkaashii bu halkan ku salaysan tahay laakiin waxaa wanaagsan ilaa ardaygu ashkaasha iyo mantiqa wax ka dhiganayo in maaha qaaciidadaa falsafadda ah loo sharxo hadda haddaynu sharaxno runtii inuu ilaa xad adkaanayo waayo kubradii baa la raadinaya oo suqradii baa la raadinaya oo natiijadii baa la raadinaya oo natiijadu qaabkay u dhalato ayaa la raadinaya natiijadu qaabkay u dhalato iminka haddaan doono inaan ku idhaha tuug baa tahay dee waa ceeb tuug baa tahay haddaan afka ku ballaadhiyo waa ceeb waan ku caayey adna waad icaayi uun eg lama sameeyo tuug baa tahay lama yidhaah qaacido laysla yaqaan baa la dhisaa waxaa la yidhaahdaa habeenka niskiisa dambe ninka wareegaa waa tuug iminka yaan magacaabay yaan magacaabay cid alla cidan magacaabay ma jirto cid alla cidan magacaabay ma jirto waxaan odhanayaa markaan doonayo ninkan inaan tuugnimadiisa dadka u caddeeyo habeenka niska dambe ninka wareegaa waa tuug waa qaaciido laysla yaqaan waayo dee muxuu la wareegaya eeg ninka socda haddama odhan ninka warwareegaban wareega ma garanaysaa waa ninaan meelaha ka dhadhammaanayn guryaha hareero ogaasuusaa u garab wareegaya weeye dee waa tuug muxuu la wareegayaa hadduu dan leeyahay wuu socdaayo u dhaafaya haylayne habeenka niskiisa dambe ninka wareegaa waa tuug waxaan odhanayaa un haye war ninkii cali la odhan jiray habeenka niskiisa dambu wareegaa egeeg cali ninkii la odhan jiray habeenka niskiisa dambu wareega anuu waan ka baxayba hadalkaa natiija halkaa taalla nin kastoo caqli lihi uu garanayo xataa eeg markaad ila ogaato habeenka niskiisa dambe ninka wareegaa inuu tuug yahay haddana aad ila ogaato cali inuu habeenka niskiisa dambe wareega ilan xalay baad la kulantaye ilan xalay baad la kulantaye he adoon wuxuu xadayba arag halkaa natiija taalla iska cad oo falsafadda laysla yaqaan cali waa tuug baa la yidhaahdaa midna mawduuca laga soo qaataa midna maxmuulka laga soo qaataa natiijada marka la curinayo ama la dhalinayo sheekhu qaab adag buu u hadlay intaa iska dhaaf uma yelzamu waxa ku laazimaya oo ku waajibaya calى almadhabayni labada madhabba waxa ku waajibaya an yakuuna almudaaricu mudaaricu inuu noqdo marfuucan la rafciyo inuu noqdo daa'iman weligii walaa qaa'ila bihi cid sidaa tidhina ma jirto wa yaruddu waxaa radiyaya qowl albasriyiin basriyiinta qowlkooga waxaa radiyaya ay yidhaahdeen xuluuluhu maxalalismi baa loo rafciyey irtifaacuhu rafcoonkiisa fii naxwi hallaa yaquumu hallaa yaquumu oo kale buu rafcismay ilayn hallaada dabadeed ficilunbaa dhacee ismi maba dhaco lianna alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacda xuruufi taxdiid xuruufta xuruufu taxdiidka la yidhaah ee boorinta faa'iideeye ma daba dhaco baa lagu yidhi in sha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeennii inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam